الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في كحل رسول الله wuxuu baab yahay wixii ku yimid in nafuulkii nabi maxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan shalay soo maray cilaankii suubanaha iyo wixii jirka ka ciroobay timihiisa qala xadaanaa muxamed ibnu xumayd araazi xaafidu daciif nin xaafid ah min xaysu dabti walxifdi laakiin daciif wey howlo kale lagu eeday waa min shuyuukhi tirmidi wa maajah wa abi daawuud saddexdaa wadaad buu sheekhu yahay maxamed ibnu xumayd ibnu xayaan araazi xaafidu daciif arday shuhada ku hor dhagaystay tirmidiga masa shamaailka yamaan lo su-aaliga weydiiyey see udhacaysaa inuu xaafidna yahay daciifna yahay marka xifdigu bes kuguma filo soomayna soo mari min xayu diyaana yaa la weeraray wadaadka qala xadaثana abu dawud aطayalis sulayman bn dawud can cabaad ibn mansuur الnaaji cabaad ibn mansuur الnaaji waa nin saduuqa ama hiqa ah laakin riwaayatu can cikrima waa dacfi baa ku jira riwaayaatu can cikrima waa la weeraray oo xufaad badanba waxay leeyihiin eh, xadiidu cabaad ibn mansuur annaaji can cikrima waa mudallas tadliis baa ku jira oo wuxuu ka wariyaa xadiidtaas ku qaatay can cikrima can طariiq ibraahim ibn abi yaxya alslami can daawuud ibn xuseyn alqurashi can cikrima laba waasita dhexda ka go-an bay leeyihiin cabaad ibn mansuur annaaji iyo cikrima laba wadaad baa ku jiray leeyihiin xufaadda oo ninka koobaad la yidhahdo ibraahim بn abi yaحyى alslmi sheikh الshaafiعي اkadaab waa nin kadaaba matruuq ah ama daawud بn xusein alqurashi mawlaahum isagu waa nin saduqa waana ضaciif fi cikrima cinda اjumhuur ضaciifu fi cikrima labadaa nin oo nina uu matruuq yahay nina riwaayadiisa cikrima la weeraro la duro ayuu goynhayaa cabaad marka axaadiis badan buu qaabkaa ku wariyaa marka cabaad mansuur الnaaji can cikrima fartaasaa ku godan fartaasaa ku godan can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma can الnabiyi qaala اktaxiluu biاlإثmidi fainahu yajlu اlbasra wayunbit الshacra can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin can الnabi sal slam anahu qaal اktaxiluu ku indha kuusha biاlإثmidi ismidka geedka la yidhahdo waa dhagax dhagax xaraartoo kale ah oo madowna leh baroona leh oo hadda lagu iibiyo nairobi lagu iibiyo xaramkan aad in badan ku arkaysa weeye lagu indhakuusho xaraartii dhagax jilecsano waxaa weeye lagu indhakuusho oo ruuxii barta unbuu anfacaa ruuxa ku cusub bakooro iyo daaf buu ka qaadahaya marka dadka bartay un wey indhahaas ka soo ridina intaad u qaadataan ismidka ayib ruuxii la qabsadee caada ka dhigtay buu anfacaa laakiin dadka ku cusub maalmaha ugu horeysa indha xanuun baa laga qaadaa qolina waxay lein kiisa orjinka ee asalka ah waxba lagama qaado waa fiican yahin lakin waxyaaba maqshuush ah oon ismi ahayn baa beryahan dambe ee laisku xaabshaa xabasooddada aan xabasoodayn baa lagaa gadi malabaan malabeen baa lagugu aafayn shayga orjinkaa asalka haddii uu yahay dhib ma gaadheen bay leeyihin culimmadu iktaxiluu ku indha kuusha bilimidi dhagaxa la yidhaahdo ismidkuna waa dhagaxaas madow ama guduudan ama baroonka ah ee haddaba la isticmaalo maxaa fawaa'idiisu ay tahay fa innahu ismidku yajlub wuxuu faydaa albasara aragga hilib xunka iyo guduudka iyo waxyaabaha noocaaso dhan buu isha ka gurahayaa waa saafigaraynaya wayunbitu wuxuu dhaliyaa ashacara xiribtana waa dhaliyaa timaha xiribta wuu ah bixiyaa isha difaaca wa zacama wuxuu sheegay raawigu weeye yani zacma laysat calaa asliha dakaray la tahay hadda huna wazacama wadakara wuxuu sheegay ana nabiya nabiga sal ly slam kaanat lahu nabigu inuu lahaa mukxulatun weel indhakuul buxladoo weelka yarka indhakuulka lagu shubtay dhalada yarta ah iyo birta yarta haweenku ku shubtaan yaktaxiu waa ka indhakuulan jira minha min almuqxula kula laylatin habeen kasta alaaatan saddex qori ama saddex marin fii haadihi isha midig wa alaatan saddex kale fii haadihi ta bidix yani habeen walba na markuu seexanayo it midkaasuu ku indhakuulan jiray ishana saddex qori buu marin jiray tan bidixina saddex qori buu marin jiray saasuu ujeedaa wazacama ee wadakara ana الnabiya salى اllahu alayhi waalih wasalam kana lahu mukxalatun mukxala mugxula waa waa weelka indhakuulka weelkan yarka ama dhala ha noqdo ama bir ha noqdo ama macdan iyo nuxaas iyo maar ha noqde kaasaa loo jeedaa yaktaxilu waa ka indhakuuna jiray minha min almuqxala kula laylata habeen kasta talaatatan fi hadihi wa talaatan fi hadihi marka waa witr tres dheer ayuu marin jiray wy intan dambe ayadu aad bay ma sugno qaybtan dambe wazacama ana nabiya kana lahu muqxalatun yaktaxilu minha talaatan fi hadihi wa talaatan fi hadihi iyadu shaahid fiicanna ma laha oo tabar badan waa daciifa waxaaba la sheegaa inay munkaro tahay ama xadiidka intiisa hore iktaxilu biاlithmidi fainahu yajlu lbasara wayunbitu shacra shawaahid badan buu leeyahay wuuna sugan yahay min xayu اlmatn ama min xayu الsanad ضacfigaasaa ku jira xadaثna cabdالlah بن صbaح alhaashimiyu اlbasriyu waa min shuyuukhi shaykhayn bukhaari iyo muslim ragga wax ka warshaan weeye nin culus weeye qaala xadaanaa cubayd اllaahi bn muusa alcabsi waa nin imaama ilaa anahu yatashayac yatashayac waa ninkuu ku eedayn jiray yaxya bnu maciin abu zakariya uu ku eedayn jiray axmed bn xambal uu ku eedeeyo weeye axmed bn xambal ba wuxuu ka hadlay ninkan ayuu ka hadlo wuxuu hi waa nin mutashayica mana astaahilo axaadiista qaarkood in laga qaato wuu duray ibnu maciin ba warka wuxuu ku yidhi e, tashayuca aad ku haysato cubaydillahi ibnu muusa alcabsi aad ku haysato waxaa ka daran sheekada cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani tashayucuu ku dhacay baa ka daran ee axmedow waxaad cubaydillahi ibnu muusa u weerartay cabdirazaaqna aada ooga leexatood oga eexatay bi cabdirazaaqna axaadiis badan baad ka warisaa buogag waaweyn baad ka buuxsatay bu oo haddii cabdirazaaq aad ka hadasho waxaad ka baqaysaa rixladii yamaneed oo dhan inay kaa khasaarto oo intaasoo axaadiis ay kaa fakadaan oo wixii uu kaa khasaaro oo waxaadi uu kaa noqdo xoog lagu khasaaray iidadaa lagu khasaaray cubaydillahi ibni muusena waad ku xumaynaysaa bimacnaa waad eexatay buu ujeedaa haddaad cadaalad tahay oo dhexdhexaad tahay cabdirazaaq ibn hama sancaani iyo cubaydillahi isu meel mari weliba sheekhada cabdirazaaqaa ka sii liitee hilfaha u qaadbuo laakiin cubaydillahi ibni muusan ku ordahaya cabdirazaaqna waan ka aamusahayaa baabu maa jaa fi laxati weeye buuri hawshaasi hawl soconaysa maaha yani laba imaam baa isgalay muhimaddu waa waxaa u muuqata yaxn maciin ijtihaad ahaan waxaa u muuqday axmed inuu hawshan daacad uusan ka ahay taasu marka lama yidhaha culmaa la duray haddii laakiin aad soomaali tahay culmaa wax laga sheego la duro in baa lagu dhihi hawlahaas ugu dhawaan qaala xadaanaa israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiici can cabaad bn mansuur annaaji xa xa u taxwiil isnaad baa loo yaqaana oo sanadkii hore ka wareeg weeye sanad kale ugal qolyaha taarleyda hoos uba koorbaxsoo ma garanaysa walahoodi oo kale way sanadka horean soo wadna ka wareego mid kale aftar kale iga dhegaysa way xaa u taxwiil isnaad baa loo yaqaanaa hadda waxaynu soo marray sanad ka yimid min ariiqi maxamed bin xumayd araazi can iطayaalisi an cabaad can cabaad bn mansuur can cikrima baynu soo marray waa ariiq labaadoo marka ka imanaya can cabdillahi bn sabax alhashimi albasri can cubayd illahi bn muusa alcabsi xadaanaa israail can cabaad idan waxaa la iskugu yimid cabaad cabaad hadda muxuu noqon hayaa madaar اxadiiث shalaad soo marteen bay la tahay madaar اxadiiث buu cabaad noqon haya lanna waxaa iskugu yimid israaيil iyo waxaa iskugu yimid yaa kale abu daud aطayaalisi labadaa nin baa iskugu yimid وxadaثna عaliي بن xujr بن yaas sacdi شeeku man u sheek u yahay sheek اأربعة miya waa cali bn xujr bn yaasa sacdi baan raba cali bn xujr bn yaasa sacdi bukhaariy muslim tirmidi nasaa-i afartaas qala xadaana yaziid ibn haarun alwasiti qala xadaana cabaad ibn mansuur waa is madaar xadiid meesha waxaa iskugu yimid yaziid bn haarun alwasiti can cabaad cubaydilah bn muusa cafan eh, israail bn yuusa can cabaad iyo aطayaalisi can cabaad madaar xadiidi waa caleyh can cikrima aafo ah, wey markaas waa inaga soo maray xadiiu cabaad mansuur can cikrima inuu mudallas yahay inqiaac iyo tadliisna ku jiro oo tadliisanayaa xadiidka noocaas dhan wuxuu ka qaataa can ibraahim ibni abi yaxya alslami can daawud bn xusein alqurashi can cikrima can ibni cabaas marka waa tarjama ama sanad munkara wey cinda alxufaad can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu ahaa yaktaxilu kii indhakuusha qabla an yanaama intuusan seexanin ka hor bilimidi indhakuulka ifmidka la yidhaahdo waa dhagax xaraar a weeye kaasuu ku indhakuulan jiray alaaan saddex buu indhakuulan jiray fii kulli cayni ila walbaba il walba saddex mar goor buu marin jiray wey saddex qori wa qaala yaziid bn haruun alwaasiti wuxuu yihi fii xadiiii wuxuu ku sheegay asagu ilaa ardadii cabaad baa ishaysee wa qaala yaziid bn haruun alwasiti can cabaad fii xadiiii ay fii isnaadihi wuxuu ku yihi markuu warinhaya asagu ina الnabiya sal l slam yani sadki baa kuu qadaraan waa lagu soo gaabiyey marka ibn haruun can cabaad mansuur can cikrima can ibni cabaas ana nabiya wey sidaasay iskugu xidhan tahay marka waa iska soo gaabsada wa qaala yaziid bn haruun alwasiti fii xadiiii wuxuu asagu yihi ina الnabiya sal l slam kaanat lahu mukxala wuxuu lahaa weel indhakuul buu lahaa muxaladu waa weelka indhakuulka yaktaxilu waa indhakuula jira minha xaggeeda cinda anawmi hurdada agteeda alaaan fi kulli cayn il walba saddex goor ayuu mari jiro witrka isagu waa la ammaano de xadiis guud baa ku timid xadiidku marka min xayu lmatni waxaanu nidhi inta hore ee calaykum bilismid ama iktaxiluu bilismidi fainahu yajlu lbasara wayunbitu shacra adila shawaahid badan bay leedahay Eh, amaa qaybtan dambe il walba inuu saddex marin jiray wadaado badan baa weeraro waxay leeyihiin ma sugno ariiqan cikrima ay ku timaadaa eh, eh, can cabaad mansuur can cikrima ah duruuba kalee timidna dacfi baa ku jira dacfigaasun kabmaynin nimanna waa dacfi munjabira ayay leeyihiin xadaana axmed ibn manic albagawi abu jacfar shayku man weeye shaykhu ljamaca qaala xadaanaa moxamed ibnu yaziid an an moxamed isxaaq can mxamed mnkdir can jaabir huwa bn cabdاlahi اlansaari qaala qaala rasuul lah sal lay slam alaykum ay ilzimu ogaada wey waa ismu ficil ismu ficil amr waxaad dhihi jirteen bilimi digeedka imidka ogaada cinda noom markaad teexanaysaan fainahu yajlu basra aragu faydaa yani wuu nadiifiyaa wey indhaha baa loo ada basarka aragtida awoodda alquwa albasariya aldraakiya la yahada kada ishaa loo jeedaa ishuu saafi ka dhigahayaa albasra yani waxaa la ilaaqay markaasi oo la ilaaqay macnihii waxaan loo jeedaa cayntii daatadii baa loo jeedaa ama maxalkii baa loo jeedaa ishu hadda waa maxalkii xaaliguna waa alquwa albasariya lidrakiya quwada wax lagu arko ee cinjirkan iyo hilibka kudhex jirta ayaa basarka la yihahdaa waxaad uu saafi garaynhayo waa isha ishuu saafi ka dhigahaya wixii hilibxuna soo fuulay wixii ku dhashay biyaha hataa dadka qaarkood isha biyaha ka daadiya oo kale waxaasoo dhan waa daawo ka yahay wayunbitu wuxuu dhaliyaa ashacra timaha ama xiribaha isha ayuu dhaliya xiribtaa loo jeeda timaha jirkaada kale ma waa waa timaha isha xiribteeda labada xiribo sanadkan isagu marka waa xasan sanadkan sanad xasana ah wey ama cancanat ibnu isxaaq un baa lagu cilayn karaa maxamed isxaaq ibnu yasaar saaxib almagaazi cancanadiisa baa wax lagu cilaynayaa laakiin xadiidkii intiisa kale waa fiican yahay cillo kalena ma qabo raawi soo socdaana mutaabacayn doono mutaabacaad badanna waa jiraan shawaahidna waa jira oo shawaahid ibn cabaas haddaana soo maraa kamid a ah, kan dambe iman doonaa kamid ah mutaabacna waa jirtaa cabd bn xumayd fii musnadihi ismaaciil muslim almaki ayaa mutaabacaynhaya ayib isaguna waa daciif ismaaciil muslim almaki baa daciifa lakin dacfiyusu waa dacfi la qaato fi mutaabacaati washawaahid xadaثna qtaybaة بن سacيid abu rajaء الbaqlani wa sheiku الjamacati ila bna maaja fainahu yarwi canhu biwaasita waynu soo maray ila tahay qala xadaثna bشhr بn fضل can cabdالlahi bn cثman bn khusaym can سacيid bn jubayr can ibni cabaasi radي الlahu taعalى canهuma qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه alي waslm ina khayra agxaalikum indha kuulahiina midka qaybaha u wanaagsan waxaa weeye ina khayra dhaxaalikum indha kulkiina ka u wanaagsan waxaa way u khayr badan alimidu geedka ama dhagaxaas imidka ah yajlu lbasar aragu fayda wayunbitu wuxuuna dhaliyaa ashacra xiribaha iyo waa dhashaa xadaanaa ibrahim ibn mustamir albasriy rawaa lahu arbaca asxaabu sunan ayuu sheekh u yahay waa sheekhu asxaabi sunan abu daawuud iyo ibnu maaja iyo tirmidi nasaa-i weeye qaala xadaanaa abu caasim الnabil abu caasim الnabil baa lagu caan ku yahay magaciisuna daxaaq ibn mklad baa leedahay addaxaaq ibn mklad abu caasim الnabil nabilku waa ruuxa sanqaroorka weyn sanka weyn nin aad u san dheer oo sanqaroor weyn buu ahaa can cuثmaan ibn cabdilmalik almaki اlmuؤdin can salim ibn cabdillaahi bni cumar can ibni cumara radi allahu taعaalى canهuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm عalaykum bاlإثmidi fainahu yajlu lbasara wa shacr idan kaas ogaadaa la yidhi asaga ah ogaado maxay araggana waa faydaa oo waa nadiifiyaa indhaha timahana waa dhaliyaa xadiidka xadiidkan sheekhu marka uu keenay baabu shamaa'il wuxuu ugu keenay inuu nabigu marsan jiray oo uu isticmaali jiray indhakuulka weliba khaasatan baalka ismidka la yidhaahdo si watir ana uu u marsan jiray ama qaybtan qawliga ee ina khayra xaalikum alimidu yajlu basra wayunbitu shacra waa khaarij can الshamaail waa amar iyo wanaag u yaalla muslimiinta nabiguna amrayo oo gooni ah ama min shamaailihi waa inuu nabigu dhaqankaa samayn jiro marsan jiray nabigu inuu dhakuulan jiray waa sugan tahay xadiis badan bayna ku timid xadiidkan dambe marka saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr an ibn cabaas iyo ka ibni cumarba ayaa aada u sugan ama kii hore ibn cabaas ariiqii ka imanaya cikrima oo ariiqu cabaad ibn mansuur annaaji isagu far baa ku godan min xayu lmatna qaybta hore inay sugan tahay bishawaahidiha waynu tilmaanay marka ataa haddaadan ku fiicnayn dhakuulka aadan ku fiicnayn ama soomaalidu aysan laba yaabays wadaadkii marsada daawo ahaan ha loo marsado midkan ismidka ah oo weliba duqaydu u fiican yahay bay leeyihin adibadu duqayda dadka waayeelada rag iyo dumarba u fiican yahay carruurta yararka ana waa u fiican yahay laakiin ninka dhalinyarada shaabka ah in indha waxba ka qabin hadduu marso inuu dhibaa laga yaaba bay leeyihiin marka waa naafic eh, lishuyuuk waa lisibyan aad buu ugu fiican yahay dhalinyaradana eh, kuma fiicna ay yihaahdaan waa masala ibiya un kolley laakiin nabigu si mulaqa ayuu u ammaanay baabu maa jaa fi libaasi rasuuli illah wuxuu ku yimid eh, dharkii nabi maxamed qaab labiskii nabigu dharku xihan jiray iyo qaabku u labisan jiray iyo wuxuu jeclaa xadaana mxamed ibn xumayd arazi alxaafid aciif qaala xadaana adl ibn musa asinani fadl ibn musa asinaani wa abu tumaylata wa yaxya bn waadix abu tumayla magaciisa yaxya bn waadix baa la yihahdaa wa zayd ibn xubaab yani raggaasi waa maqruun weye fadl ibn muusa iyo abu tumayla iyo zayd ibn xubaab waa la qabtay qarni iyo qiraan baa dadkaa la yidhahdaa ama carab waxaa tiradaba an cabdilmumin bni khalid almarwazi saduq laa ba'sa bihi can cabdillahi bni buraydaa can umi slma radi allahu tacaala canha qaalat kaana axabu hiyaab axabu hiyaab ilaa rasuuli alqamiisa bacdu nusq waxay qorahayaan kaana axaba hiyaabi ilaa rasuuli alqamiisu marka labada macnaba waa suuragal wey kaana axaba hiyaabi dhar midka loogu jecel yahay wuxuu ahaa oo kaana qamiisu axaba hiyaab uu noqonhaya haddii la mariyo haddii kale kaana axabu ahiyaabi ilaa rasuuli ilahi alqamiisa ayadna wadaadaa icraaba laakiin sida hore in axaba la kor ayaa moodaa inay fiican tahay kaana axabu hiyaab o axaba hiyaab dharka loogu jecel yahay wuxuu ilaa rasuulila dhar la xidho nabigu wuxuu ugu jeclaa alqamiisu aw ilqamiisa qamiisku u jeclaa qamiiskuna kan hadda ad xidhataan ee tolon ee wada socdo weeye baryahan dambe waa la bedelo curfiga carbeed waa isbedelo hadda kamiisku waxay u yaqaanaan shaarka caadiga ah. shaarkan la xidhe gaaban ee sarwaalaha loo qaatay ee haafka ah kaasay kamiis dhahaan kamiiskan dheer ee soomaalidu hadda xidhata ee lawada qabana thow bay dhahaan thow thow bay u yaqaanaan magacii barlaanaa ee thow ee mara ahaa kamiiskay siiyeen kamiiskiina shaarkii gaabnaabay ka dhigeen curfigaasay hadda leeyihin duwal khaliij badankooda carabtuba laakiin kamiiska nabigu haduu laga hadlay waa midkan dheer ee wada socda yo hadda la xidho wey kamiiska noocaas sidii loogu dagaalami jiray ee boodada iyo fardaha loogu fuli jirayn anuu garab mahayaba midkan hadda la qabay ee dadku ay xidhaan waaba ku dabrahayaaba waad ku kufi maba ordi karti maba dhaqaaqi farasa fuda iyo boodo iyo laba waqti iska aduuba ku dabrahayaa haddaad nin fooda isgelisaana maba dagaalami kar dhulkaa taallaaba adoo dhan baa tigtigan sidaa darteed baa duqeyada soomaliya qayba waxay yidhahdeen qamiisku nabigu xidhan jiray waa midkan bakistaaniga dilacsan halkan faysha kuleh halkana ka dilaacsan aan ku dabraynin sheekh albani kayrkiina waxay tilmaameen inuu ahaa qamiis waasac oo laga qaato sham oo waasaca maro weyn oo sidii xijaabka la dhex galo ayuu ahaa oo iyadoo dhanba sidii cabaayad isu kala soconaysa bahalkan tegtegan ee dhuuban ee aad moodo gabadh gudan sideeda in loo siqahayo midkani ma ahayn bay leeyihiin adugu si kastaba noqotee bahalkan shuluga ah ee la xidho wey hadda soomaaliya shulug bay dhahaane shulug bay dhihi jireen kaana axaba iyaaba ilaa rasuuli اlah rasuulka ilaahi aggiisa wa lagu jeclaa wuxuu ahaa alqamiisu xadiidkuna tirmid wuxu hi fi jami waa xadiiun xasanu gariib wuxuuna oga jeedaa waxaa la infiraaday cabdlmumin cabdlmumin ibn khaalid almarwasi tafarada bihi marka qaraabada aggaasa kaga imanaysaa xadana cali bn xujr bn as sacdi qaala xadaana afضl ibn musa sinani can cabdlmumin ibni khaalid can cabd lahi bni burayda can umi slma qaalat kana axaba iyaabi ilaa rasuuli lahi اqamiisu ab axaba hiyaab dhar midka loogu jecelaya nabigu u jeclaa wuxuu ilaa rasuuli lahi alqamiis laba macnuu nabigu u jecladay culamadu leeyihiin macnaha koobaad waa astar oo asturaadda asaa ugu fiican shirkaad oo dhan qaar hoose iyo qaar koraba wuu wada gaaraya waanu ku asturaya midda kale qamiisyaha waagaa waxaa laga samayn jiray suufka cudbiga baa loo yaqaana kataanka ama qutniga loo yaqaan ayaa laga samayn jiray marka dharka intiisa kale wuxuu u badnaa in dhogorta xoolaha laga sameeyo geela dhawartiisa iyo ariga iyo idaha iyo waxyaabahaasa laga samayn jiray dhogorta xoolaha dharka laga sameeya waa dhar qalafsan oo ruuxa xagan hayo xaggana markay qoyaan ama biyo ay gaadhaan ama uu roob ku da-soyico oo soo shiira oon sijiidhoba aysan fiicinayn bay noqon jireen nabiguna hawsha waa necbaa dharka marka kutaanka laga sameeyey ama eh, kataanka ama qudmiga cudbiga suufka waxa utaqaanaan hadda la beeray nabaatiga ah dharkaasuu nabigu jeclaa kow xanaf badan ma lahayn waana carfahayay labada arrimood ma nabigu u doortay qodobkaas inuu astar ahaa astar u ahaa sawb saabiq oo jidhka wada gaarhayo kor hoos ku asturahaya ayuu ahaa labada macnuu nabigu u jeclaabay culamadu badankood leeyihiin xadaanaa ziyaad bni ziyaad ibnu ayub albaqdadi waa nin xaafido iqa ah wey waa min albukhaari wa muslim min shuyuuk oo muslim sheekhaanka wax ka wariya iyo iyo muxuu ah rag badan ba in aad u loo jecel yahay qiimo badan oo xaafid u ahaayoo jabal ah ilaa axmed waagi dambe uu odhan jiray shucbata sagiir shucbihii yaraa shucbihii shucb ibn xajaaj alwasiti abubustaam alwasiti aynu soo maray ee reer ciraaqba faniga ragga ogo aabbaha ku jiray qiimaha badnaaba ku shabihi jiray axmed qaala xaddaana abu tumayla waad ujeedaan sanadka hore iyo kan dambe inoo dambeeyeyba labaduba waxay ku dul wareegayiin calaa cabdilmumin ibni khaalid almarwasi sanadkii hore maxamed xamed araazi iyo kii dambe cali bn xujr ibn yaas asacdi intuba waxay un marhayeen ninka la yidhaahdo khaalid cabdilmumin ibni khaalid almarwasi labadaas sanadba waxaynu kusoo maray cabdullahi bni burayda can umi salama kan dambena cabdullahi bn burayda can umi salama hawsha waa in la xusuusto laannu khilaafku tirmidi tilmaami doonaa khilaaf tirmidi tilmaami doonaa taa marka waa in maskaxda imaanka lagu hayo weeye xadaثna زiyاad بn أyub البغdاdي qala xadana abu tumayla yaحya بn waضح عan cabdالmؤmin بn khاlid عan cabdالlahi بn burayda عan umihi ziyaada sanadka soo gashay soo ma aragta can umihi can umi slmة labadii sanadoo hore ee midna u ahaa an ay jamaaco warin hayeen ay ahaayeen fadli muusa iyo abu tumayr zayd ibn ibn xubaab can cabdilmumin iyo ariiqii xigay ee fadli muusa asinaani keligii marahayay can cabdilmumin bn khaalid labaduba ma aysan sheegin can cabdillahi bn burayda can ummi salami mubaashara ka dhigeen hadda laakiin cabdillahi bn burayda can ummihi can ummi salama weeye hooyadii oo markaas saxaabiyad ah ama min kibaari taabiciin min kibaari taabiciin maaa isaga cabdillahi bn burayda ayaa wuxuu dhashay han iyo tobanki hijirada han iyo tobanki hijirada khilaafadii cumar bilowgeedii ayuu dhashay islaamta xilligaa umulaysay cabdullahi burayda dhashayna soo islaam weyn ma aha ayib marka xaafidku mar wuxuu tilmaamaa inay tahay min asaxaabiyaat bacd ahli waay tilmaamay min kibaar taabiciin haweeney sahlan ma aha haddii wiilkeediiba u dhashay shan iyo tobanki hijirada ilaa nabiga ko iyo tobanka bu dhintay abubakar baa laba sana hayay cumar bilowgiisiiba wiilku waa dhashay can cabdillahi bn burayda an ummihi can ummi salma qaalat kaana axaba iyaabi ilaa rasuuli اllahi yalbasuhu alqamiisu alqamiisu tirmidi waa taxsiiniyey xadiidka bagawina fi masaabixisna waa ku taxsiiniyey jumladan dambe yalbasu waa jumla xaaliya kaana axaba hiyaab dharka loogu jecel ilaa rasuuli illaahi yalbasu xaalo uu xidhanayo in la sadaqaysan ama lagugun lagu sexan waa masalo kale laakiin dhar la xidho weeye xaaladu macnahaasi ku faa'iday yalbasu xaalo u xidhan alqamiis buu ah dhar la xidho nabigu qamiiska ugu jeclaa haddii wax la sadaqaysan ama la goglana dhar kaluu nabigu jeclaa waa dhici karta laakiin cinda allibaas toobku u jeclaa kan weeyaan loo jeedaa waa jumla xaaliya ay fii xaali kawnihi yalbasu laa yaftarishu walaa yatasadaq bihi khilaafkii marka sanadka soo galay buu hadda ka hadlaya alimaam tirmidi wuxuuna yidhi hakadaa qaala ziyaad ibnu ayub shuyuukhdii baa iskhilaafay buu le shuyuukhdaydii baa isgalay oo ziyaad ibnu ayub albaqdaadi shucbat asagiir idan burayda cabdullahi ibnu burayda iyo umu salama dhexooda wuxuu geliyey hooyadii maxamed ibn xumayd araazi iyo cali ibn ibn xujr iyasa sacdina wax waasida ama aysan sheegin taasuu inoo tilmaamaya qaala haakada qaala ziyaad ibn ayub waa sheikhu tirmid fii xadiidihi asagoo xadiiskiisa markuu warinay wuxuu yidhi can cabdillahi bni burayda can ummi can ummi salma haddaba ziyaad ibn ayub ma la infiraaday in sanadka hooye lasoo geliyo mise waa lagu lagu raacay wahaakada rawaa hayru waaxidin sidaasayna u wariyeen xadiidka bu hal nin wax ka badan wahaakada rawa ay biziyaada siduu ziyaad ibn ayub albaqdaadi yeelay ayay xufaad badanna yeeleen buu leehay whakada rawىa غayru waaxidi can abi tumaylata mila riwaayati ibn ayub hal xaafid wax ka badan baa xadiidka ka wariyay can abi tumayla sida ziyaadba oga wariyey can abi tumayla wa abu tumaylata yaziidu kada اxadiiثi can umihi wa asaxu idan ziyaadada yaa wata waxaa wata weeye abu tumayla wata abu tumayla ayaa wata marka ardaydii baa isku khilaafay xadiidka ka qaadanhayay abu tumayl oo m maxamed bn xubayd alrazi iyo cali bn xuja bn yaas asacdi zayd bn ayub albaqdaadi labada hore ma aysan sheegin can ummihi ma aysan sheegin markay sheekooda abu tumayl ka qaadanayay warkaasi waa la fahmay ila tahay oo sheeka hore abu tuma maxamed xumayd alrazi unba abu tumayl wax ka soo wariyey ama sanadka dambe asagu fadl musa ayaa wuxuu mutaabacaynhayaa cadam dikri alm fi sanad oo cali bn xujaaj asacdi wuxuu taageerahayaa riwaayadiisu waxay xoojinaysaa riwaayada maxamed xumayd arasi hadda marka waxay sahiinhaya abu tumeele wada maray waaa waxaa noqonhaya waxaa maray keliya laba nin keliya waa ninka daciifka xaafidka ahaa iyo ziyaad ibn ayub albaqdadi kilaahumaa yarwi can abi tumayla sidaasuu ujeedaa haddaba abu tumaylow ma lagugu raacay mise laguguma raacin haa waa lagu raaco xufaad kale ayaa xadiidka la warisa weeye abu tumaylow oo ayagu marna sheega marna aan sheegin sidoo kale ardaygan zia ibnu ayuba abu tumayla ka qaatay ma lagu raacay nacam waa lagu raaco hayru waaxidin baa rawa can abi tumayla saas ujeedaa sida eh, raajixana waa umka inaan meesha lagu sheegin sida xooga badan waxaa weeye ana aba tumaylata iaraba fii dikri اlumi fi sanadi wa fii isqaaiha marna wuu gooyaa marna wuu sheegaa ciladuna ma aha an can italaamiidna ma ahe aafadu waxay ka timid can shayki nafsihi sheekha abu tumayla ayaa oo yaxya bn waadix magaciisa la yidhaahdo yaa marna sanadka hooyogelin jiray marna goyn jiray marna goyn jiray nimanna waxay leeyihin waxaa dhici karta in waagi hore cabdullahi bn burayda xadiidka uu hooyadii ka qadan jiray can umi salama waagii dambena umu salama dawaba cimradoo konton iyo dhowrkii bay geeriyootay inuu helay ila waxa laga yabaa nairobi inaad sheekh wax ka barato oo sheekha sheekiisi uu soomaaliya joogo waagii dambaa la qaxay ama iskaaba u safarto soomaaliya tagta sheekii waad heshayba wixii intaa ka dambeeya wadaadkii hore ee kabiirkaa waad ka day mar haddaad ninkii weynaa heshay bes banaad ka qaadaysaa marka waxay leeyiin waagi hore waxaa dhici karta cabdullahi bn burayda kaana yarwi alxadiida can ummihi can ummi salama waagi dambe wuxuu la kulmay umu salama idan fataraka alwaasibka marka cabdullahi bn burayda marna xadiidka hooyadii u tiirin jiray can ummi salama marna goyn jiray abu tumaylana wax dhiba ma qabo si kastaba noqoto hooyada sheegitaankeedu iyo sheegida-aanteedu wax dhiba xadiidka ku keeni maayo ee labada sanad keebaa asaxsan bukhaari iyo tirmid waxay marahayaan in hooyada meesha lagu sheegaa asax ah wa abu tumaylata yaziidu fii hada alxadiidi can ummihi oo asaxu ziyaadada in sanadka umka la geliyo hooyo la gelin baa asaxa min cadami dikri walisqaad saasuu ujeedaa adugu rag badan waxay leeyihin isqaadka xoog badan waa un laisku hayaa inuu isqaadka xoog badan waxaa kutusahaya riwaayaadka badankood hooye ma sheegaan riwaayaadka badankood xadiidka ka qadanaya can cabdilmu'min ibn khaalid almarwasi ka qaadanhaya ee asaga tumayla la aqraana ma sheegaan hooyada si kastaba noqoto waxaa wey nabigu dharkaa waa jeclaa qamiisku marka waa in la jeclaado oo la xidho oo nabiga lagaga daydo oo wey wixii suuragal ah waana markaad joogto hadde meel muslimiin ay joogaan oo muslimiin ay ku badan yihiin ama qamiiskabaa laga xidho haddii aad gaala dhex joogto oo qamiiska lagugu badilahayo ama lagugu faduulinba farahaad ka qaadi farahaad ka qaadaysaa waa haddii laakiin aada cabsato wey haddii laakiin adugu ad il adagtood dhariijiso oodan weerarkoodii indhamiroojintoodii afkay yuucahaya aan dan ka gelin ood soo taagnaatana waa kayr laakiin haddaad dhib ka baqayso waxaa weeyaan waad ka dayn kartaa xadaanaa cabdullahi bn muxamed ibn اxajaaj aلsawaaf waa sheiku tirmidi faqad shiku tirmidi faqad asawaaf albasri baa loo yaqaanaa qaala xadaanaa mucaad ibnu hishaam saduqun rubama wahim qaala xadaanii abi aabihii hishaam ibn cabdillaahi adstuwai addastuwaa'i can budayl yacni numaysarat alcuqayli can shahr ibni xawshabin waa nin saduuq ah oo xasan xadiid si raajixa aad baa loo weeraraa waa saduuqun kasiir lirsaal walawhaam xifdigiisu waa nin fiican laakiin waaba waxaa lagu eedeeyaa baytulmaalka ayuu xoogu yar ka qaatayba aada loogu galay oo khariio qandi wax ku jiray buu qaatay oo baytmal ka qaatay ay ku eedeeyeen oo dad baa aada u weeraray weedho ah nimanna waa difaaceenoo waxay leeyihiin muta'awil buu ahaa haddayba dhacdaba in baytulmaalkii bankiga muslimiinta qariinad iyo qandi wax ku jira uu qaato isagoo u baahan oo xaaje ah baa laga yaabaa ama muta'awil buu ahaa ama maba jirtaba aad baa loo difaaca awhaan badan oo uu galay akhdaa badan oo waxaa lagu difaaco ba culamadu ay leeyihiin dhib kalama qabay irsaal badan buu ku dhacaa wahamna waa leeyahay marka la gabagabay xaafidku wuxuu ku gabagabay fatxulbaariga ninkan inuu yahay saduq xasn xadii wahada huwa sawa wahada huwa sawa meelaha kale inuu daciif yahay buu tilmaamaa laakiin fatxiga xukm ku qoran baa xoog badan laa siyamaa riwaayadiisa ku saabsan can mawlaatihi gabadha wax ka warinaya saxaabiyaddaa horaysa oo adan u ahaa marka can shah ibni xawshama can asma binti yaziid ibni sakin alansaariy asmadanu haddaad shah ibn xawshab aragto can asmaa waa asmaa binti yaziid ibn sakan alansariya ee asmaa bint abibakr ma aha asmaa bintu cumaysna ma aha asmadu wax ka wariyo waa islaanta isaga xoreysay ee mawladiisa ahayd qaalat waxay tihi asmaa kaana kumu qamiisa rasuuli ilah qamiiska nabi maxamed cumaacumtiisu waxay ahayd kumku waa meesha halkan wey cumaacumta meeshan gacanta gacanta qamiiska kaana kumu qamiisi rasuulilah rasuulka ilahi qamiiskiisu cumaacumtiisu ama kumkiisu wuxuu ahaa ila rusqi cumaacumtu soo gaari jiray halkaasuu soo gaari jiray rusqigu waa meeshan aada u taqaanaan muxuu ahaay cumaacumta kafku meesha ku kala ba halkaasu soo gaari jiray haddaad wixii meeshan geyso biyihii buu kaa galahay wasakdii buu kaa gaadhay oo dama kama shaqaysan kartid meesha cumaacumta in la soo gaadhsiiyo oo cukurada ah meesha cukurada in la soo gaadhsiiyo ayaa rusqiga siidna saan siidna waa la akriyaa saadna waa la akriya waa isku mid waa xadiid xasan ah xadiid xasana waa xadiidkaani idan marka inuusan isbaal nabigu samayn jirin oo gacan dheer oo sida hadda adduunka laga sameeyo ay masaaridu iyo keyrkoodba sameeyaan oo halkaa bixi la geysto oo meeshaa la geeyo oo gacanta la qariyo waaba haddee xadgudub weeye qamiiskana waa ku dhimanaya shaarkana waa ku waa ku baaba'ahaya wuuna kaa wasakooy wax kastana uu kaaga horay xadaثna abu camaar xusein ibn اxurayth alkhuzaaci shayku اljamacati ila bna maajah waynu soo maray tahay waa shayku اljamaca ila bna maajah qala xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qala xadaana zuhayr ibn mucaawiya can curwata bn cabd llahi bni qushayr can mucaawiyata bni qura can abihi qurat bn iyaas almuzani qaala ataytu rasuula allah rasuulka ilaahay baan u tagay fii rahtin maca rahtin fi bmanaa mac wey udkuluu fii umamin oo kale ay la macno tahay fii ay maca umamin fii rahtin maca rahtin jamaaca maceed ilaa afartan ilaa afar boqol adugu ilaa saddex ilaa afar ilaa dhowr iyo toban baa la gaadhsiiya ilaa arbaciin baa lagu qadara raadigay waa jamc laa waaxida lahu min lafdihi ataytu rasul la rasulka baan u imid fii rahatin maca rahati anagoo koox anagoo koox la socdaba qowm baan la socday oo min musaynati ree musayna ah qabiilka ree musayna ah waa qoysku ka dhashay mucaawiya ee qura uu ka dhashay linubaayicahu cala islaam ba ujeedaan saan islaamka beeca ugala galno nabigoon inaan ilaahay rumayno oo muslimiin nahay baan iyo tawxiid iyo salaam iyo istiqaama baa nabiga dhac kula galay wa ina qamiisahu nabiga qamiiskiisuna la mulaqun uu furan yahay xilligaan nabigaan u tagnay een ku beeganay wuxuu ahay nabiga qamiiskiisa u furaa galwusihii badhamaya u furaa xabadkii iyo laabtii baa nabiga u furan oo qamiiskii baa galwusaha ka furan wa ina qamiisahu ama wa ana qamiisahu la mulaqun ay la mulaqu adraar galwusaha badhamihiisaa furaa riwaayo kale xadiku le wuxuu hi xilli qabow oo shita ah oo baraf dhacaya nabiga u tagnay markaasaa khamiisku uu qabay xataa galowsi baa u furan nabigu qabow wax ma yeelahay ayib aw ama qaala wuxuu ihi wa ina zira kamiisihi mulaqun qamiiskiisa galwiskiisu zirigu waa badhanka ama galwiska waxaa u taqaanaa mulaqun waa fura oo ma xidhnay qaala wuxuu ihi qurat bnu iyaas faadkaltu yadii gacantaydii baan geliyey fii jaybi qamiisihi raqabada qamiiskiisa jeebku waa halkan kan ma ah kan isagoo kiis iyo hawlo kalaa la yidhahdaa jee jeebku waa halkan luqunta ah meeshan luqunta uu ka furan yahay qamiisku ayaa jeebka loo jeeda faadkaltu yadii gacantaydi baan geliyey fii jaybi qamiisihi qamiiskiisii raqabadiisii luquntii baan gacanta geliyey famasistu masistu sinka in la kasriya afsax ah masastuba bacdu nusq qoraa laakin famasistu waxaan taabtay alkhatama faratigii baan taabtay arat ama katun ama calaamadii nabuwada garabka nabiga kaga taalay baa gacanta la helay waxaad moodaa marka in qurat miyaas uu ogaa oo calaamadda uu garanay haddii kale muxuu gacanta meesha u gashado u ka doona hawlu ka warqabay ahayd wadaadana waxay le ma aheen in tabarug ila nabiga in la barakaysaa banaanayde haddana banaa haddiiba wuxuun laga hele inuu tabarug gacanta meesha ugeliya kadibna gacantiisa ay ku dhacday meesha ayada ah ayaad ayaa dhici karta famasistu waxaan taabtay alkhaatama calaamadii nabinimadaan taabtay oon arkay markaasaa eh, wuxuu ku yidhi eh, nabi maxamed oo tani maxay su-aalbu ka weydiiyey wuxuu i waa khaatam nubuwa weeya marka xadiidkan waxaa laga qaato ku jira nabigu inuu qamiiska xidhan jiray ko waxaa kaloo laga qaatay inay banaan tahay oo muro ajab iyo xadgudub aysan ahayn in badhanka ama galuuska mar la furi karo hawshaana wadaad waay lehin curfiga caadi u laabanaysa haddii wadaadku inuu halkaa uxidhnaata mooyeen ama la oga in dhuuntiisa la arko iyo kalxamihiisa ay ceebba tahay cinda annaas iyo curfiga dadka meeshaa ku nool waad iska ilaalin waad iska ilaalinaysaa marka marmar laakiin in loo furo nabigaa furay oo asaga lagu daydo way iska bannaan tahay laftirkiyadu hawsha iyada ah idan waxaa marka soo hadhay ma min baab sunan alcaadaat ba mise waa sunooyinka caadiga nabiga in lagaga daydo ay sunada ahayd ama ay haboonayd niman waxay min baab alcaadaat weeye wuxuu nabigu caada u sameeye weeye mooyeene wax sunna iyo itibaac ugu talagalay ma ahayn xataa shayguu nabigu caada u sameeyey ninku u sameey nabigaa sameeyey ajri buu ka heli min jihati الاqtida wاlاtisaai bihi buu ka heli laakiin furida uu furay keliya mujaradkeeda waxba kaga heli maayo xadaثana cabd بن xumayd صaaxib الmusnad nin imaam jabl wa saaxib الtafsir tafsir wuxuu leyahy min axsan tafasir oo aad u qiimo badan oo musnad ah musnadna waa leeyahy waa min shuyuukh muslim wاlmualif tirmidi iyo muslim shuyuukhdooda wey qaala wuxu uhi xadana maxamed fضل asadusi asadusi caalim baa laqabkiisa la yidhaahdaa قال xdثna حmد بن سلمة عن حبيب بن شhهيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري can anas bni malikin ana الnabiya sal ly slam kharaja nabi maxamed baa baxay wahuwa yatakiu isagoo ku dangeego oo ku cuskasan calaa usaamata bni zayd usaama isagoo cuskusanoo nabigu garbaha haysta ayuu nabigu baxay waa fii maradi fii maradi mowtihi bay bacdu ahli leeyihin xadidka halkaasay u tiiriyeen oo riwaayad badan oo xadidka ku yimid bay kufasirahayaan caleyhi dushisa waxaa ahaa nabigu marka uu qabay hawbun maro qidriyun qadar loo nisbeeyey sawbka qidriga waa macawiso laga keeni jiray yeman oo birdhime iyo midaba lahaa aadna u fiicnaa oo cudbiga laga samayn jiray iyo suufka iman halkaasay marahayaan qidrigu marka waa balda bilyaman ama macawiso magacaa lahaa oo sawbun qitriyun magacaas tafsiirkaa cudadaan maray tafsiirka laakiin loo badan yahay qatarka hadda meesha hadda baxrayn baa oga hor la jiray oga hore baxrayn baa la jiray hadda meesha baxrayn la yidhaha waagaa baxrayn ma ahayn laakiin baxrayn haddaad noqosho waa hadda meeshay qatar ku taalaa baxrayn loo yaqaan athawb alqitrina waa waa thawb mansuuba ilaa qatar halkaasaa lagamagusa marka balbalaaran oo waasaca oo berdhame diilimo gudban iyo kuwa dhaadheer baleh oo quruxsan oo laga keeni jiray halkaas ayay ahaayeen nabiguna jeclaa thawbun qitriyun waa macawis qadareed buu qabay gabagabadu intaas wey Eh, qad tawashaxa isagoo hollaabtay ama jeeni qaarsaday bihi bihawbi fasallaa bihim waa tujiyey fasallaa bihim nabigaa tujiyey wuxuu nabigaa kusoo baxay isagoo usaame iyo ruux kale cali baa la socday bay riwaayadka qaarkood sheegaane garbahay hayaan kadib masaajidkii buu yimid saxaadadii buu tujiyey calayhi hawbun qadariyun qad tawashaxa bihi tawashuc waa laba macnaa lagu fasiraa midna mid waa jeeni qaarsi oo bimacnaa in la isweydaariyo o inta agka ka tuurto marada darafna halka ad ka tuurto halkaa dama kaga xidho sida ay carruurtu inta badan sameeyaan tawashu waxaa ko la yihahdaa iibaaca intaad mareeka soo mariso inaad labadan garab garabkas kugu geyso o garabka kugu banaanaado oo marka aad tukato garabkana kuu banaano sida adoo jimatuurinhaya itibaaciiso mataqaanaa marka isagoo garab u banaan yahay inta kalena maradu ay gaadhay buna tujiyey ama isagoo jeeni qaarsaday oo marka sidaa uxidhay o isweydaariyey labada daraf ad tawashaa bihi hulaabtayna dadbaa iska dhaha waa un isku mid mar un baa la hulaabanaya la idhanaya qad tawashaa bihi fasallaa bihim waa tujiyey saxaabadii wa qaala cabd bn xumayd wuxuu yidhi oo sheekii xadiidka ahde qaala muxamed bn fadl sa'alanii waxaa i weydiiyey yaxya bnu maciin baa i weydiiyey can hada alxadiid xadiidkan buu i weydiiyey awala maa jalasa ilay markuu u horraysay ila soo fadhiista yaxya bn maciin baa soo aaday imaamkan cabd bn xumayd ah saaxib lmusnad Eh, ujeeda afwan markaasuu yii markii uhoreysa la fadhiisa xadiidkaas oo markaa jawaab bay ubaahan maxduufo law kaana alimlaau min kitaabika lakaana axsan lakaana axsan bay noqonaysaa haddaad kitaabka iga yeelin lahayd baa fiicnaan lahayd waa markaan lowdaa shardiya ka dhigno haddii tamani laga dhigana marka wax jawaab uma baahno law kaana min kitaabika ay law kaana imlaa wataxdiid xadiidka aad i yeelinayso ad xifdigaada iiga yeelin inaad kitaabka uu kugu qoro intaad soo bixiso aad iga yeelisaan jeclaan lahaa wey fiicnaan lahaydna ama fiicnaan lahayd ama aan jeclaan lahaa faqumtu waan istaagay bu hi hadaan ahayd maxamed fadl sadusi liukrija inaan soo saaro kitaabi kitaabkii baan doono gurigi baan aadayba faqabada calaa hawbi dhab buu isiiyey wuxuu yidhaha waxa kacina fadhiiso inuu tijaabinhayabaa laga yaaba u leeyahay xadiidka uu ku yeedhin inuu maskaxda un ku hayo iyo inuu meel ugu qoran yahay oo asal iyo kitaab ugu qoran aad kale ogaata markaan istaagon guriga aaday oon damco inaan kitaabka usoo qaado uga qabtay bu faqabada calaa hawbi maradiibu laacay qabtay yaxin maciin baa qabanaya uma qaala wuxuu ihi amillahu calaya i yeeli xifdigaada iga yeeli waxba kitaaba ii doonina i yeeli amillahu waa ii qoran amlilhu baana asalku yahay amlilhu labadii laan baa lasku idqaamay lasku dhuftay yeeli wey tafkiig iyo idqaamba waa furan yahay tafkiig iyo idqaamba waa furay amlilhu ayib iyo amillahu ii yeeli wey ii meeri soo ma taqaanaan meeriso lama yaqaan fa inii akhaafu waxaan ka baqahaya alla alqaaki inaanan kula kulminba haddaba inay naftu iska baxdaaba laga yaaba adduun lasma siiye wanigii horta xadiidka i yeedhi allaa alqaaka waabaad baxday amaad soo noqon weydaaba kitaab baan dooni matar guriga ma adahaa ama dhexda lagaaga baxa oo hawl kale iyo mashquul kaleba adigu soo noqon weydaa xadiidka i yeedhi fa akhaafu waxaan ka cabsan alla alqaaka inaanan kula kulmin bacda jalsati haadi wey qaala wuxuu ihi maxamed fadl sadusi faamlaytu caley waa u yeedhiyey uma akrajtu kitaabi kitaabkaygii baan soo saaro waan keenay faqara'tu calayhi mar labaad kitaabkan haddana keeno xadiidkan u yidhiba haddana aan kitaabka oga meeriyey ayib marka labadaba waa la daray xadiidka marka waxaa ku cad qaybta dambe haddii qaybta hore waxaa ku cad in marada la jeeneqaarsan karo ama iyadoo labada daraf laisku xidha lagu tukan karo oysan qasab ahayn had iyo goor midna inaad hoos ku qabto midna ay kor kuu saaran tahay thoob waaxid ah oo hoosna jira korna jira inaad ku tukan karto kaas dhib ma laha waxaa kaloo laga qaatay beledka madada loo nisbaynhayo inaan wax dhiba lahayn xilliga ayada ah qatar gaala haysatay nasaara joogtay iyo yahuud yahuud yaroon badnayn iyo nasaara u badnayd laakiin carab nasraaniyoodo wey carab tahawudooday yamanba carab baa joogtay iyaguna yahuud noqday ee nasaaro noqday marka beledka laga keenay inaysa wax cunaysa uusan lahayn haddaan markaa nijaasa iyo xumaan lagu hubina aan dhib aysan lahayn ba xadidka laga qaatay qaybtan dambana waaa laga qata ahlulxadiid dadaalka ay ku bixin jireen xifdiga iyo xadiidta iyo si ay ugu dadaali jireen alahama falaham saa usoo fadhisa u xadidka i yeedhi ku saabsan salaada iyo nabiga geeridiisa iyo badan khuseeya waxaa kaloo laga qaadanayaa in culamo badan oo kamid ah ay ku deeqi jireen cilmiga haddii adba xadiid i yeerso sheekhu kitaabkii maad iga yeerso oo naga tag baan ku nidhi wiil edab daran baa tahay iyo arday dhib badane annagaaba ku yeena maay ta kitaab iyo doon waa asakhaa bilcilmi bay ka mid tahay rag ku adag baa jiray oon ogolay oo xataa ardada ay ku diri jiray acmashoo kale ay buu lahaa tarbiysano uu ardada ku diro toban jeer markuu kugu diro eygaas oo eygu ku ciirsado oo uu ku halhaylo oo mariha kaa jexjeexo haddaad soo noqoto markaasuu ku yeedhinhaya ninkan laakiin caray o dhan oo sheekh oo sheekh waa waxaan dadka eyga ku dirhaya waa maxay waxaa la firinaya sabarkaada dulqaadkaada gegsigaada nin cilmiga qaadi karo ammaani iyo xil qaadi kara mata iyo mas-uuliyad mise nin xoogu iska burdhagleysanhayaa tahay waagi dambe eygii baa ka dhintay acmash sulayman bin imraan acmash markaasuu le qad maata alyawm aladi kaana yaxrusu lcilma wayaxmii ninkii cilmiga ilaalin jiray maantu iga dhintay bu ey kale waa in la raadiyo ey kale waa in la raadiyo idan wuxuu oga jeedaa niman baa waa waxbaa la iska bartaa iska iska soo kici maalma wa iska iska tege ninkaa xadiidku uu ku ciyaari nin dadaalha iyo sabrha iyo dhib walba diinkan u mari buu rabaa inuu cilmiga qaado maali ardada qaarkood uu garaaci jiray hishaam ibn camar iyo ul ku dhuftay markaasuu garaacay markaasuu mar nabadaad soo noqoto si xun baan ku garaacahaya intaad doonto igaraaco axaadiidka i yeedhi hal ul markaad igu dhufta axadiid i yeedhi shan iyo toban ulood bu ku dhuftay shan iyo toban u yeedhi oo garaac ah culamo adag baa jira oon ogolayn ardada layn jiray baa jira oo aad u dhib badnaa marka raggaas waa l kana casran fi riwaaya lan min lan maad xaafidka si loo wada adi wa kana casran casran fi riwaaya wax werinta ninku cod buu ahaa oon cilmigiisa aan dheldheel lagu helin soomaalida wa yaqaana waay dhii hebel cilmiga galay waa sur dhagax gashay wey sur dhagax gashay hogaasho mataqaanaa hmm. nin baa wixiisu beanlaanku iska yaallo waxba kaa qarin maayo wuxuu doona kuu sheegi waa iska deeqsi nina isuu ku wareejay naftu markay kaa baxdo maalmo rafaado kaba kaa dhamaadaan iyo xoogoya kasoo dhacaya aan badnayn marka hawshaaba saa iska ah marka culamadu inay deeqsi ku ahaayeen cilmiga ayaa ku jira xadiidkani xadana suwayd ibn nasr almarwazi shayku tirmidi wاnasaa-i raawiyatu ibn mubaarak baa loo yaqaanaa arday khaas u ah buu ahaa cabdullahi mubaarak oo cilmigiis o dhan ba xambaaray raawiyadu asalkeeda awrka lagu dhaansada ritiga lagu dhaansadaa la yidhahdaa ritiga biyaha lagu dhaansada ee reerka u adeega ee lagu hawlqabsadaa la yidhahdaa marka cilmigiisii oo dhan buu la wareegay kutubtu u qaadi jiray arday u khidmeeya cabdullaahi buu ahaa marka raawiyad ibn marag baa loo yaqaanaa suwayd ibn nasr almarwasi qaala xaddaana cabdullahi marag can saciid ibn iyaas aljurayri can abi nadrata mundir ibn malik almundir ibn malik ibn qutacata alcabdi in badanna waynu soo marray ninkaasi can abi saciidin اkhudriy qaala kaana rasuul اlah rasulk rasuulku ilahi wuxuu ahaa ida ida اstajada maro cusub markuu helo ida stajada markuu cusboonaysiisto hawban bimacnaa maro cusub marka loo keeno thawb jadiid ah marka loo keeno samaahu wuxuu ku magacaabi jiray bismi magaciisiba ku magacaabi waa udh waa cumaamad waa qamiis waa shaar waa koofiyad waa funaanad magaciisuu ku sheegahaya nabigu samaahu bismihi cimaamatan aw qamiisan aw ridaaan magaciisaba ku sheegay sawaan kaana sawdu cimaamatan ama cimaamad ha noqdo aw qamiisan ama qamiis ha noqdo aw ridaaan ama go ha noqdo alayh salaam kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ida stajada hawba nabigu hadduu maro cusboonaysiisto maro cusub uu helo samaahu bismihi magaciisubuu ku magacaabi jiray cimaamatan aw qamiisan aw ridaa'an cimaamad ama qamiis ama go kuu ha noqde ama qaala cimaamatan aw qamiisan ama nabiga qowlkiisi baad ka dhigi ama riwaayadii iyo hadalkii raawigaad ka dhigiyo sawaءn kaana thawbu cimaamatan aw qamiisan aw ridaa'an ama qaala nabigu wuxuu odhan jiray cimaamatan ay huwa cimaama aw qamiis aw ridaa uma yaquul wuxu ohan jiray intaa kadib markuu magaciisa ku sheego nabigu u qaado allahuma laka alxamdu allow mahad aday kuu ahaatay kamaa kasawtanihi sidaad ii arad bixisay bimacnaa allow aradbixintaad arad bixisay baad ku mahadsan tahay mahadna ku leedahay asaluka waxaan ku weydiisan khayrahu maradan khayrkeeda wa khayra maa sunica lahu wixii loo sameeyey khayrkiisa markii la samaynhayey waxaa lagu talagalay cawda lagu asturo oo lagu xaragoodo inaanu markaasi cujbi iyo quruursa ugu ridin iyo kibir caruna u asturo baa kaa sanaya wakhayra maa sunaca lahu wixii loo sameeyey khayrkiisii wa acuudu bika waxaa kaa magan galaya min sharihi maradan sharkeeda marada inayba kibir kugu keentay isla weynan iyo xaratu kibir iyo hawlo ay dareenku geliso ood isfiiriso ood hawska hoos kala dhowrto baa dhici kartaba iyo wa shari maa sunica lahu wixii loo sameeyey sharkiisii baan kaa magan waxaa dhici kartaba in lagu talagalay in eh, eh, ruuxba lagu sumeeyo ama lagu dilo ama dankaa laga lahaaba marka haddii ujeeddo xun loo sameeye alla uga magangeli wy asagoo sharkiisana alla uga magangeli halkaas ducaa loo bahay xadidku xadid saxiixa weeye alimaam tirmidi iyo xaafid bn xajar iyo shacayb arnaawod way taxsiiniyeen waxayna ku dhegan yihiin markaa iyada ah saciid ibnu iyaas aljurayr waa inaga soo maray inuu nin xaafido imaamaya ila anahu ikhtalata fi aakhiri cumrihi cabdullahi mubaaragna waa miman rawaa eh, canhu bacd ااkhtilaaط laakiin ardo badan oo rawow canhu qabla ااkhtilaaط baa xadiidka wariya alimaam nawowi baa marka xadidka saxiix yidhi fi adkaarihi asagaana ku saxan xaafid bn xajar wuu naqdiyey alimaam الnawowi fi nataaij اafkaar fi takriij axaadiis adkaar buu aad u naqdiyey wuxuu uhi wahada cajiib min الshaykh oo nawowi ujeedo wاlcajab min alxaafid bn xajar nawowi baa ku garle qadiyadda ayada ah waxaana aada ugu insaafay qadiyadda iyadoo radiye xaafidka iyo raggii raaca o dhan meel saaray nawwina inuu gar sheegay doctor bashaar cawaad macruuf fi taxqiiqi lijaamic tirmidi raqamka kun toddoba boqol lixdan iyo toddoba ama majaladka saddexaad saddex boqol lixdan iyo sideed marka xaafidku dariiqa laba dariiqo dariiqa cabdillahi mubaaraka dariiq kalun buu arkay xaafidku laakiin afar dariiq kalaa jirta oy saddex kamida rawow can jura can jurariyi qabla ikhtilaati marka xadidku waa saxiixun lidaatihi taxsiinka tirmidi iyo xaafidku iyo shucaybna sax ma aha xadaثna هiشhاm بن yuنس الكوفي qال xadaثna الqاsم بن mالك sunada marka xadidka hore ku jirta waxaa weeye isla sanadka horta dhamin isku sanad weeye sanad labaad isla xadidka hore weeye xadaثna هiشhاm بن yuنس الكوفي waa شheiku التirmidي wa abi dawud labada imaam baa wax ka wariya aba dawud iyo tirmidي qال xadaثna الqاsم بن mالك المزني عن الjurayري سعيد بن إyاس الjurayري عن أbي نضرة المنdir بن mالك الcabدي عن أbي سعيد الkخdري an nabi naxw xadidka hadda ayna marayno kale xadiid ku dhow ayuu wariyey wey waxaa laga qaatay marka maro cusub in la xidho inaysan ba's iyo dhib lahayn waxaa kaloo laga qaatay ya sanad kala noo qoran ah sanadka waa ii dambeeya aniga kitaab fiican soo qaata ama meesha iskaga kaxa <clears throat> marka sidaas wey ninkan dambe marka qaasim bnu maaliga wuxuu mutaabacaynaya cabdullahi bn maarik bu isaguna mutaabiciyo ku raacay xadiisku la qaadanaya marka xamaad bnu salama ka mid ah miman rawa canhu qabla ikhtilaa waa wariyaa rag badanoo marka xadiidka wariyaha jira oo samica min jurariyi qabla ikhtilaaihi waxaa kaloo laga qaada xadiidka in marada lagu siiye magaceeda lagu sheegi waa cimaamad waa un calal la dhihi maayo calal wey calal baan helay waa magaciisa baa lagu sheegi wixii in la bahdela maya ma og imaamad weeye koofiyad weeye macawis weeye qamiis weeye kadibna waa lagu ducaysanaya waxaa koo laga qaatay wax walba in alla loo baahan yahay oo addoon faqiira aad tahay faqriga adon uu daati yahay sida ilaahay hinihiisu u yahay hina daati ah meel walba aan rabbi aad isku xidho ood ilaahay tala saarato ilahay aad barido khayra weydiisato xaadidana maxamed bashaar bundar sheekh ljamacati qaal xadana mucaad ibnu hishaam sanadkaasaa idin qora soo maa annagu kaasna uu noogu daray kana waa kana qaala xadaanii abi aabihii waana soo mara waa hishaam ibn cabdillaah addastuwai can qataada ibn dacaamat asaduusi can anas bn malikin radi allahu tacala canhu qaal kaana axaba ahiyaab ilaa rasuuli illaah yalbasuhu alxibaratu alxibara kaana axaba hiyaab dhar midka loogu jecel yahay ilaa rasuulilahi wuxuu ahaa yalbasuhu xaalo uu xidhanayo alxibaratu macwista xibrada la yihahda xibraduna waa macwiso yaman laga keeni jiray xibraduna waa min ataxbiir wlmuxabaru huwa almuzayan almuxasan shayga la qurxiyaa la yihahdaa wuxuu ihi abi muusa alashcari nabi allow haddaan moodahay inaad dhegaysanayso laxabartu laka taxbiira laxasantu laka taxsiinan wa tazyiinan wey marka ataxbiir aw almuxabar waa shayga la qurxiyo weeye macawse marka quruxsan bay ahaayeeno laga sameeyo dun wanaagsan laga sameeyo maruu nabigu xidho wuxuu u jeclaa weeye yalbasu alxibara idan xagga qamiiska waa inaga soo maray haddana xibaraan maraynaa waa ikhtilaafu alaxwaal macawis haddii la xidhanayo xibaradu nabigu u jeclaa wey haddii maro la xidhan kor iyo hoosba gaadhaysana hee qamiisku u jeclaa labadaa macne culmadu kala fasirahayaan waa burdi iyo macawis iyo yaman laga keeni jiray oo markaa cudbi ama suuf laga samayn jiray xaggana midaba lahayd quruxsanayd alxibaratu ay burd lmuxasan xadana maxmuud ibn haylan abu axmed almarwazi waa shaykh اjamacati ila aba daud shaykh اjamacati ila aba daud waynu soo maray qala xadana cabdالرaزaq بn imam sancani qala xadana sufyan الthawri sufyan ibn saciid ibn masruuq aلthawri abu cabdilah can cawn ibn abi juxayfa can abihi abihi abu juxayfa wahab ibn cabdillahi الsuwa'i saxaabiga jaliilka ah qaala wuxuu yihi saxaabigaas ra'aytu annabiya nabi maxamed baan arkay sala allahu alayh ali wasalam wlxaal calayhi xullat xamraa isagoo isku joog guduudan ama cas qaba kaanii waxaad moodaa andur inaan haddaba fiirinhayo ilaa bariiqi saaqayhi dhudhumihiisa cadiintoodii dhudhumihii nabi maxamed say u caddaayeen quruxdooda ammankan in indhaha ku hayaan moodaa buu lehay saxaabigi qaala sufyaan wuxuu ihi uraaha waxaan u malayn xulladaa uu qabay xabiratan inay ahayd uraaha ay adunuhaa xulladaa isku jooga nabigu uu qabay inay xabiro ahayd bimacnaa macawis hoos ku qabay go- lamidoo u egna kor buu nabiga ku qabay wey xulladu waa isku joog laba shay isku dhow ama isku midab ah inaad kori hoos ku kala xidhato wey go cad iyo go go cad inaad guntato haddana mid cadna aad garbaha saarato inaad isku midab noqdaan isku joog wey uraha waxaan u malayn isku jooggaas inay ahayd xabira fii saxiix ilbukhaari waxaa ku yimid qisadu meeshay dhacday wahab wuxuu nabiga ah noogu imi fi badxaai makkata fii xajati alwadaac sanadkii sagootinta ee nabigu u xajiyey yaan badxaau maka dixda makaan ugu imid bu nabi maxamed dixda maka taagan oo meeshii mino ahayd ama carafa dhankeeda ahayd nabigoo taagan ayaan ugu imid buuo markaasi qaba isku joog guduudan fii xulatin xamraa riwaayada bukhaari baa koriyey fii saxiixi raytu nabiy nabiga arkay calayhi xullatun xamraa isagoo isku joog qaba kaanii andur ilaa bariiqi lamacaani saaqayhi bariiqu waa iftiinka iyo ifka iyo quruxda wey ilaa bariiqi saaqayhi dhudhumadiisa lugeed dhudhumada lugeed baa loo jeedaa adimaha lugeed iftiinkoodiiba ama hadda inaan arkahayo qaala sufyaan wuxuu ihi uraaha ay adunuhaa xabirada wey isku joogii ama xulladii cafwan xulladan ujeedaa isku joogii xabiratan in ahayd macawisihii laga keeni jiray yaman ee quruxsanaa waxaa intoo dhan laga qaadan xadiidkay kii ka horreeyeyba dharka quruxsan in la jeclaado inaysan wax dhiba lahayn zuhdigii iyo tawakulka waxba aysan yeelaynin e, xaragatu kibirka iyo isqaadqaadka iyo la diidan yahay mooye in la xaragoodo wax quruxsan la qaato dhib ma laha xadana cali bnu xujr cafwan cali bnu khashram shayku muslim watirmidi wanasaa-i wa muslim watirmidi wanasaa qaala xadana ciisa bnu yunis israail walaalkii weye israail ibnu yunis ibn abi isxaaq asabici iyo ciisa bnu yunis bn abi isxaaq asabici waa laba nin walaala ah weeye israail baana sii xoog badan xadana isagaana weyn ad israail baa daweyn xadaanaa ciisa bnu yunis can israail waa min baabi riwaayat اkhwati aki can akiihi wey waa laba nin oo walaala ah. axaduhuma yarwi an an اakar can abi isxaaq asabici awgood aabahood wa ka warinhayaan awgood wa ka warin ma ujeedaa awgoodba abu isxaaq ah ayagu waa ilman yunis yunisna waa ina abu isxaaq marka awogood wax ka qaadanhaya can ilbara ibni caazibin abu isxaaq magacii camr ibn cabdillahi alhamdani can ilbara ibni caazibin qaala maa ra'aytu ma arag axada aadami oo min annaasi dadka kamid a axsana oo kaga quruxsan fii xullatin xamraa min rasuuli illah isku joog guduudan axad xidha oo suubanaha kaga quruxsan weligeen ma arag buri saxaabigu maa raaytu axad axad ma arag bur min annaasi dadka kamid a axsana kaga quruxsan kagana wanaagsan fii xullatin isku joog xamraa guduudan min rasuul ilahi subana ilah maxamed nabi maxamed wax kaga quruxsan dharkaas ma jirin weeye an kaana in kaanat eh, jummatuhu in kaanat jummatuha labtiisu waxay ahayd jummadu waa timaha dheere garbaha soo gaara waa inaga soo maray in kaanat jummatuhu halabti nabi maxamed waxay ahayd latadribu tii garacdee ku dhacda qariiban meel ku dhow min mankibay garbihiisa garbaha meel ku dhow bay garaacaysa tima dheer buu nabigu lahaa wey marka ayadaa ee uu qabay xadaثna mحamed bشhاr bn dar shekh الجamacati qala xadana cabdiرaحman mahdi qala xadaثana cubayd الlahi بn iyaad can abihi aabihi iyaad ibn laqiid waan soo maray shalay baan dhowr kor soo maray iyaad ibn laqiid alcijli الsadusi in badan baan soo maray can abi rithmata abi rithma magaciisu rifaaca ibnu yatribiyi shalaynu soo maray waxaa kaloo lagu sheegaa xabiib ibnu xayaanna waa lagu sheegaa ya cubayd الlahi بن iyaad can abihi so ima qoro can abihi aabiheda waa iyaad iyaad ibn laqit asadusi alcijli can abi ritma abi ritma rifaaca ama xabiib labada magac baa lagu sheegaa qaala saxaabigu wuxuu yihi ra'aytu nabiya nabigaan arkay wa calayhi burdaani akhdaraan isagoo laba macawisadoo cagaaran qaba burdaani akhdaraan macawisuhu hadda waad la yaabaysaan soomaliya dadka macawisee laba xaba looga qaadaan waxaa weeye macawisi waagaa la xihan jire macawise furan bay ahaayeen sida go-ay u furaayeen kadib waad guntan macawistan fidqada hadda dawaaran ee geli ee isku celcelin ma ahayn waa go- fidsan oo sidii macawista u samaysay xaashiye kore xaashiye hoose leh marka midna go- ahaan baa u qaadan midna waa xidhan hadda yamaniyiintu hadda kenya joog way xidhaan in aragtay mamooye macawise furan oo qamiisya uqaatan soo mayn arag ood go- moodi iyo maryaha haweenku xidhan jireen macwishaha laga hadla kuwaas weeye ee baasha idinku dawaaran ee la dhexgalahaye isku xidhan ee garaangirta xidhan ah ma aha waxa laga hadlaayo ayib macwiso furan bay midna go-baad ka dhigan kor baad ku xidhan waad haboogan garbaha taaran midna waad guntan <clears throat> wa aleyhi burdaani laba macawisood oo cagaara ayuu qabay waana xadiid saxiixa ah sanadkiisuna waa saxiix laakin tirmid isagu wuxu i waa xasan ariba laa nacrifu ila min xadiidi cubaydillahi ibni iyaad sawaabkuna cubaydlah ibn iyaad ibn laqid asadusi waa inuu yahay nin eh, iqo xaafid ah waxaa laga yaaba tirmidi inuu marayo inuu yahay saduq xadaanaa xumayd cabd bn xumayd saaxibu tafsir wاlmusnad xadaanaa cafan bn muslim albahili shayku eh, axmed asafar abu cuثmaan qaala xadaanaa cubaydilah bn xasan alcambari can jadatayhi labadiisi ayuud wax ka warinayaa abdl afan cabdullahi bn xasan alcambari baa labadii ayayood ayadii aabe ayadii hooyo wey can jaddatay duxaybatu wa culayba waa duxaybo iyo midna hooyadii bay dhashay midna aabihii bay dhashay bd cabdullahi bn xasan alcambari baa laba ay ay loo ayayo hooyo ay aabo wey can qaylata binti makrama labada ayayood waxay wax ka waranayeen qayla binti makrama oo saxaabiya jaliila qaalad waxay tiri qayla binti makrama ra'aytu nabiy nabigaan arkay wa calayhi asmaalu mulayatayn asmaalu mulayatayn walaal calayhi nabigu qabo dushiisa ay saaran yihiin asmaal asmaalshu waa jamcu samal samalkuna waa marada hunka ee duugowday marada dhammaadka ah ayaa samalka la yidhahdaa asmaalla waa lagu jam kasababin waa asbaab kasababin waa asbaab marka asamal waa marada hunka ama duuga ee dhamaatay ee lagu dharaanto mulayaduna waa waa taniyatu mulaya mulayaduna waa taskiiru mulaa mulaaaduna waa dhudda marada furan wey marada furan ee qeydka ee waaraadka ah ayaa mlaad mulaada la yidhahdaa go-a ballaaran een xidhnayn aan tollayn ayaa mulaa la yidhahdaa marka la taskiirinhaya mulaya la dhihi mulaya mulayadii haddii la tatniyeeye maxay noqon tatniye laga dhigo mulayatayn intaan waa inoo qora inoo yaalla marka macnuu muxuu noqday laba dhudood oo dhammaad ah laba dhudood ama laba waaraad ama laba goo dhaadheer oo dhammaad ahoo duugoobay nabigoo qaban arkay bay tiri gabadhu ra'aytu nabiya wa calayhi asmaalu mulayatayn laba dhudood laba eh, go-oo dhaadheer oo dhammaada ama duuga nabigoo qaban arkay kaanata waxay ahaayeen labada eh, dhudood ama marood bizacfaraan zacfaraan baa la mariy lagu rinjiyeeye kaanata bizacfareen kaanata muzacfarayn oo mulawanatayni bizacfaraan waqad nafadathu nafadathu waxaa tuurtay mulayadii ama asmaashi maradiibaa zacfaraanka tuurtay bimacnaa wuu ka dhamaa intii la dhaqay oo la dhaqay dhamaatay yaa midabkii zacfaraanko dhammaad ah oo wax yar kasii waslaa ka muuqanay maroodi markay cusubtay rinjiga la geliyo rinjiga baa ifayo birdayo waa muuqdaa markii dhowrkoo la dhaqan intay duugoodo waxaa dhammaan hayaan way rinji baxaysaa marka zacfaraan dhammaan ah oo midabkiisa meel fog ka muuqdo ayaa ku yaalla wey bacdu nas waxay qoran waqad nafadataa nafadataa waxaa la tuuray waa zacfaraankii midabkiisii wax wax tuurahayana waxaa weeye waa labadii mulayo ama labada go- weeye taada tatniyada dee u laaban nafadatu haddii la asmaashi bay u laaban oo isku mid waa isku mid weeye bimacnaa waa maxay rinjigii bay tufeen waa dhammaaday rinjigii baa ka dhama zacfarankii baa ka dhammaaday marada wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku jira qisatun awiila qiso dheer baa ku jirta qiso dheer baa ku jirta qisadaani waxaa looga jeedaa markii ay qayla ka sheekaysay nabiga horaan way un maqli jirto way rumaysay iyadoo nabiga arag waagii dambey nabiga la kulantay markay nabiga u timid iyadoo rag badan la socotay iyo muslimiin kale la socdo bay qaybta qaybta dambe iyay fadhiisatay nabiga dhabarkiisa fadhiisatay nabigu markuu fadhiistay ayuu iskaga fadhiistay caadi aho lugihii intuu soo laabay nabigu salka dhulka dhigay markaasu iskaga si maskiinnimale ninka boqorka inuu iskala bixiyo lagu hataago oo madaxa taagaa la rabay si addoonnimo ku jirtoba nabigu iskaga fadhiistay islaanta marka waa isku naxday nabiga haybadiisi iyo qaabka u fadhiistay naxdin baa qabaata way gerirtay saxaabadu arkay islaantu geriraysa kaasa nab nabi maxamed ina almiskiinata qad rucidat gabadh miskiinta ahayd way way nabi alla way geriraysaa nabigu ma fiirin isagoon eegin bu ku yihi hawsha iska daji inamaa ana cabdun ajlisu kamaa yajlis cabiid addoon ilaahay baana si adoonmu iskaga fadhiisanhaya rasuulnimadu iyo hawluhu isku baab ma aha ay iyo hawsha aad raadinayso anigu boqor ma ihi markaasay waay tiri waxaan moodahayay nabigu inuusan basharka iyo bani aadamka ka duwan yahay qaab kaleba u yahay sidiisuba marka waxay horan haysatay iyo waxay aragtay baa isu qaban waayey markaasuu nabigu ilahay u baryo u duceeyey dambi dhaafna ilahay u weydiiyey qisadaa dheer buu ka sheekeynayaa oo xaafidku tilmaamaya kadib waxaa dhacday iyadoo goobtii fadhiid oon ka teginba waxaa loo keenay haweeney kale iyo nin baa yimid reer bani tamiim qoys reer bani tamiim iyo qoys kale ahaayeen ninkii baa nabi allow dhul dahna la odhan jiray oo najdi najdi xijaaj ku yaalla wuxuu dhulka asaga ah anagii reer bani tamim noo kala go reer bani tamim xaggaas u go intaana annaga noo xukun nabigu wuu waraystay ninkii waraysi buu dhulkiiba oga warramay quruxiisa qiimihiisa nabi nin bu u qor in reer hebel halkaa in ayagu daaqaan oo degaan oo zakada lagaga doono o lagaga warqabo ay degaan islaan uu ninkan hadda le naba dhulka noogo uu soo qaaday oo markuu soo socday ba islaantoo kelid me cedla ah ku go-an oo gaadiidkii ka tagay oo rafaatan buu soo qaaday xaggeed u socotaa suubanaan u socda iyo madiina ina keen burin wuxuu soo saaray gaadiidki madiinu keenay markuu codsado dhulka in loo goyo tolkii la siiyo iqdaac lagu sameeyo islaan intuu soo qaday baa la murantay waay dhulka ayagu mala annagaa iskale dhulka uu nabi allow iyago ku miyaa taqaana nabi allow waa dhulku geelu daaqoy xooluhu daaqaan oo wax balbaba oo ka baxo lagu barbaxo ummada ka dhexeeyo ummada islam ba ka dhexeeya dhul reeba loogeyn kara reer bani tamim loogeyn kara keligood ma aha markaasuu yihi war bal war nabi allow siday wey bu laakiin anaa isdilay inaan soo qaada maba ahayn bur islaanta meesha cidlada kaga soo tegi lahaa dhibkan ba ima qabsadeen buuri ayib xadiidkaas dheer wey qisada uu tilmaamaya imaamka uu gooyey ayib xadiidkaani sanadkiisu qaabku hadda isku tarkiibsan yahay sax ma aha can jaddatayhi duxaybatu wa culaybatu sidaa sax ma aha ee saddex saxda waa can jaddatayhi duxaybatu wasafiya culaybadu waa aabbahood duxaybo iyo safiya binta culayba ah culaybuhu waa nin magaciid oo saxaabi ah mooyeene ma aha ma aha muxuu ahaay haweeney magaceed ma aha waa culayba ibnu xarmala waa nin magaci culayba ibnu xarmala nin magaciyo wey labada ayood magacoodu midna waa duxayba waa sax midna waa safiyo bintaa culayba safiyo iyo duxaybo waa ilmo culaybo culayduna waa ina xarmale xarmana waa ina cabdullahi dad noocaas iskugu xidhan wey sidaa saxan ee safiye iyo iyo duxaybe ah baa jaamicu tirmidi ku timid sidaa saxan baa sunan abi daud ku yimid marka shamaailka un khalad ku galay riwaayatu shamaail ya waay can jaddatayhi duxaybatu wa culayba culaybo oo waalidkii ahaa yaa laga dhigay he inuu ayeeyahay sababkuna waa duxayba wa safiya binta culayba bintay culayba waad garateen bay ila tahay ya ha ilmo culayba dhe ilmo culayba wey ha ya war cadaaday wey almuhim warka waa la fahmay qayla binti makraba marka waxay u tahay duxayba iyo culayba laftirkood waxay u tahay ayayay u tahay oo duqo culayba ah hooyadii bay dhashay duqa culayba ah qayla binti maqra baa ah hooyada dhashay marka waa jadda oo ah eh, abul ummi marka aabbaha hooyadii hooyadii bay marka dhashay ayay u tahay ama aabbaha hooyadii bay dhashay marka iyada iyadaa aabbay noqonaysa agga hooye ah idan waa reer saa iskugu soo xidhan wamaca daalika qayladu waxay soo korisay labada ayeed duxayb iyo safiyadaa soo korisay reer marka saa foodu iskula jira wey sanadka marka la fiiriyo cillo kala ma qabee duxayba iyo safiyo waa majhuulataan xaalkooda lama yaqaan xaafid bn xajar fatxubaariga mujaladka saddexaad wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan اlisnaad lianna duxayba wa safiya waxay wax ka warinhayaan ayaydood ama islaantii soo korisay dabaqaduna waa dabaqa caaliyo min kibaari taabiciin weeye baabkuna waa baabu shamaa'ili wاraqaa'iq wasuhdiyaad weeye idan hawlahaani waa in la feermeeyo isnaadu xasan buu hi xaafidku asagu nimanna way daciifinayaan nimanka daciifin waxay u daciifinayaan duxayba iyo safiya majhuulata alaal majhuulata alxaal waxaa kaloo xadiidka laga qaato ku jira hadduuba sugnaado zacfaraanku la diiday ragga loodi dharka inay marsadaan in nabiga la markaas nabiga khaas ku ahayd nabigu nahaa can الtazacfuri an yatazacfara الrajulu hawlahaas waa hawla dumar rag looma ogolo nabiguna dharkuu qaday baa zacfaraan la mariyey wadaadna waxay dhaheen dicbanaanka dhammaaday ee marada maray dhib ma laha midka cusub baa la diidan yahay haddii intaad zacfaraan marada gelisa markaba aada maydho oo duug ka dhigto mida ku baaba'o oo berberiq iyo weriqu dhammaada dhib ma laha xadiidkan ay ku dhegeen nimanna waa waa min khasaa'is arasuul laakiin intiina kale laydiman ogolo niman xadidka dhan baama sugnaynba nahyiga caamka abuu ah nabigu ka mid yahay ummadduna ka tirsan yahay xadiidkuna ma sugno lianna fiihi jahaalatan xadaثna qtaybaة بن سعيid abu raجاء البغlاني xadana bشhr بن فضل عan cabd لله بن cثman بن khusaymin عan سعيد بن jubayr عن بن cabاsi رadي الlahu taعalى canهuma qaal qala rasul الlah صل sلم عalaykum bاlbayaadi ay bihiyaaب الbayaad dharka cad calaykum bilbayaadi dharka cad ogaada albayaadi ka cad ogaado min athiyaaba dhar ka mid ah laazima weeye laazima dhar ka cad oo dharka ka mid ah calaykum bilbayaadi min athiyaab dharka cadcad xidhaa la yidhi liyalbasa ha xidha cad axyaaa kuwiina nool ha xidheen kuwa nool ee ifka jooga ha xidheen wa kafinu ku kafna fiiha fi hiyaabi اlbayaad mawtaaku kuwa dhintayna ku kafna fa inahaa dharka cadcadi min khayri hiyaabikum dharkiina ka u wanaagsan buu ka mid yahay laba cilaa marka loo doortay loo ammaanay leeyihi midna waa mid aakharo midna waa mid adduunyo midda adduunyo dharka cad wasakda ma qarsado wasakda iyo uska gaadhay ma qarsado markuu durbo wasakooba wuu ku sheegi wuu kufacshiri kadib waad maydhi nadaafadaad ku dadaali laakiin bahal guduudan ama madow ama cagan haddaad soo xidhato usbuuciyaad iska qabi wasaqdii uskagiiba kuu qarin adoo dhan waaga damba soo eh, kankamahaya kacad marka waxaa ku jaajuusahaya war waan wasakoobay idhaqay war imayday bu kuleey nadiifi marka hawshaa nadaafadda waa looga dugaalahayaa midda labaad waa dhar malaaig malagtaa waa cadxidhada malag markay ku timaado ama riya lagu arko shay cad bay kugu timaadaa ama soo xidhataa nabigu wuxuu i waraq ibn nawfal baan riya ku arkay wa calayhi thawbaani abyadaan alayhi hiyaaban biid dharka cad wanaag buu sheegaa khayr buu sheegaa dharka madowna an shaydaannimo iyo jin iyo balaayu sheegaa iyo wax la garan waayo iyo jahanam marka madowgu sidiisuba waa sidaas marka labadaa macno in khayriye iyo fadiile iyo hawl malaa-igeed u yahayna waa loo jecel yahay nadaafadana waa ku ron intaaba waxaa ka daran nabigaa ku amray waa in hawshaasi la yeelo oo la qaato lagu dadaalo weeye xadaana maxamed bashaar bundar sheikh اjamaca qaala xadaana cabdiraman mahdiy qaala xadaana sufyaan athawri sufyaan haddii la ilaaqo siisu waa waa thawri weeye ibnu cuyeyne way loo aftirin waa la sheegi can xabiib بن أبي بن أبي حبيب بن أبي ثابت البصري عن ميمون بن أبي شبيب عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا كحدة حدة عفوا البسوا حدة البياض مركع على حدة الليل الذي واتنا فإنها أطهر وأطيب فإنها أطهر أيضا النظافة بلان وأطيب أدقون وإن نظافة بلانتو وأدقي وأدميل وسقد أسكك قرصان ميسو إذا مركا ويعرفيسا ويدكيسا مرة إلا wa kafnu ku kafna oo ku astura fiiha mawta kuwiina dhintana ha lagu kafno haddii maro kale la waayo mid cagaaran iyo mid guduudan korbatii la helaa lagu kafna laakiin afdaliyadu waa dharkaasi quruxsan weeye ee cadcad waxaa kaloo nabigu ammaanay fi kitaab aljanais baa lagu mari doonaa kutub sunan wasixa ah, e waxaa weeye dharka asaguna buruda yamaaniga xibrada ana nabigu dadka in lagu kafna waa ammaani jira asaguna waa lagu kafnayba xadaanaa axmed manic albawi baabka aan gaadi qaala xadana yaxnu zakariya ibn abi zaaida qaala xadaana abi abi zakariya ibn abi zaaida can muscab ibni shaybat alcabdari daciif weeye ninka muscab ibnu shayba ah alcabdari daciif can safiya binti shayba can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat kharaja rasuul اllah rasuulka ilahi baa soo baxay daata hadaatin aroor arooraha ka mida daata shayga loo nisbaynhayo waa laftarkiisii daata yawmin daata laylatin daata baad ka dhahaysaa naftirka shayga loo idaafay laftirkiisa wax kala ma aha daata hadaatin aroor aroorha kamida wey wlxaal calayhi mirun nabigu markaa oo dhud qaba ama go u qabo min shacrin aswada min shacrin aswada ama aswadu ayib aswadu hadday dhahno waxaa weeyaan waxaa laga sifay miriga wa calayhi mirun aswadu bay noqon haddii aswada la yidhaahdana shacarkaa laga sifeeyey bil maxaan loo hoos dhigi waayahe waa sifo wey warkaa waad gaartay mila tahay shacarkaasoo aswada madow ama mirqigaasoo aswadu madow labadaa ma tafsiirba waa waa la tilmaamaaba ila tahay waa la xarakeeya mirqigu marka waa dhudda marada furan wey mulaaqadii hadda aan soo marayno oo kale marada dheer ee furan ean tolon isku dheganayn baa mirqiga la yidhahdaa khaasatan dharka waaweyn oo dumarku ay xidhaan ama sariiraha lagu goglo ayaa la yidhahdaa walxaal calayhi mirtun nabigu uu dhud wato ama go weyn uu wato oo dheer oo min shacrin time laga shacarin time laga samey timahaaso aswadu madow idan tanna waxaa laga qaatay in la xidhan karo ooysan wax dhiba lahayn wa min shamaa'ilihi ay ka mid tahay xadana yuusuf bnu ciisa ibnu dinaar الzuhri abu yacquub almarwasi wa shaykhu الbukhaari wa muslim wtirmidi wالnasa'i shaykhu الbukhaari wa muslim wtirmidi wالnasa'i qala xadana wakiic ibnu jarax qala xadana yunus ibn abi isxaaq الsabici yunus waa nin ka dhalay weeye ciise iyo israail israail iyo ciise aabbahood weeye can abiihi abu isaq asabici abi isaq can shacbiyi caamir bn shuraxiil shacbi can curwat miirat bni shucba can abiihi aabihi mir bn shucba haqafi aصaabi اljaliil ana الnabiy sal ly slam nabi maxamed ayaa labisa xidhay jubbatan koor buu xidhay koor ama jubbad jaakatin ruumiyatan ruum loo nisbeeyo ruum laga keenay nasaaraday shaam baa laga keenay eh, ruumiyiintu nimanka faranji faranjiga aan dhahna way romiyiintu ama atracta turkiyiintu dhulka degi jireen waagaa bisabta iyo dhulkaasna romiya la odhan jiray jubbatan buu nabigu qabay wuxuu xidhay dhahay jubbatan cood ama jakatiin romiyatan reer rom loo dhulkaa rom laga keenay dayiqat alkumayn dayiqat alkumayn labada eh, eh, muxuu ahaye gacmood ayay cidhiri kumaynku waa eh, tasniyatu muxuu ahaye kum kumkuna waa cumacumta meeshaan gacanta gacanta baa cidhiidhi ah oon laga bixin karin xadiidka marka waxaa laga qaatay in dharka laga keeno waddamaha gaala ama ay soo sameeyaan la xihan karo bacdu salaf waxay idhaahdeen si looga baxo khilaafka iyo ixtiyaad iyo tawaruc ha la iska maydho biyaha laska geliyo waa la iska biyogeliyaaye kadibna shakila-aan ku xidho laakiin sida loo badan yahay haddaan wax dhiba lagu ogeyn dadka soo sameeyay niman nijaasi iyo bakti isticmaalo aysan ahayn waxaan waa la iska xidhanaya haddii laakiin ad ka shakado biyo iska geli haddii wax shika aan ka qaban waa la xidhan karaa baaba maa jaa fi cayshi salafi haynoo joogo xadiidkaana asalkiisa wuxuu ku yimid isagoo dheer qisadii tabuk tabuk buu ahaa waabu nabigu tabuk aaday ee uu soo noqday maanu nabigu meel kusoo dana guto uu weyse qaadanayay muqdiro nabigu u weyseeyey hawshana ka qayb qaatay markaasuu ka sheekeeyey laakiin hadda uu soo gaabiyey xadiidka baaba maa jaa fi cayshi rasuuli lahi hada bilahi tawfiq kulli waa saxiix labada xadiidba iyo ku saxiix weeye ka hore ee ilbasuna waa saxiix kan dambe uu ku jira musxab ibnu shayba ayaa sanadkiisu daciif yahay xadiidkan isuu ku dul wareegaa laakiin alimaam tirmidi fi jaamic dib ugu saxiixiya shawaahid buuna ku saxiixiya waana xadiis uga mudan